bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وsaxbihi ajmaciin ama bacd waa qeybtii labaad ee ka mida muxaadaradii ishkaaliyaat fi takfir اlmujtamacaat walimaada sakatu can shukri mustafa qeybtan dambe ee shukri mustafa ayn kusoo jiray xalay ayadii baan wax yar ka gebagabaynaynaa kadibna mowduucii muhiimaddu u badnayd ahaabaan u gudbaynaa in allahu tacaala <clears throat> xalay waxaa inoo dambeeyey wadaadihii shukri mustafa uu amiirka u ahaa jamacat takfiir loo yaqaanay ayaguna jamaacat lmuslimiin ow jamaacat lxaq la baxay tacriifka ay ka bixiyeen israarka macsiyada in la joogteeyo oo la daa'imo macnahay oga jeedaan oo ahaa inaad dembi ku dhacdo xaggana aada niyeysato weligaa inaadan ka toobad keenin ama aad qalbiga taa ku qabato ama afyo adin aad ku caddayso taana agtooda ay ka tahay kufri sariixa waxaynu xali soo marray bacdu lmucaasiriin inay u arkeen qaybtaas inay tahay istixlaal siday u arkaayaan qolyahaas shukri mustafa kooxdiisa waana macno macquul ah macno macquula ah weeye istixlaalka camaliga loo yaqaan sheekh rashiid rida ay culammada qaarkood ay tilmaameen inay hoosgeeyeen baa laga yaabaa mar haddii marka ixtimaal kaa jiro in lagu dhiirado nimanku waa dadka macsiya ku gaalaysiiyaan xoogow tilaabo dheer baa ku jirta markuu ka hadlayay rashiid rida istixlaalka camaliga ah wuxuu yidhi wa an tafcal an yafcala الشhayءa ficla اlxalaali wاlmubaax ay bغayri taxarujin walaa mubaalaaة whuwa yactaqidu anahu xaraamu sharcan walow lam yakun mujmacan calayh isticlaalka camaliga ah waa in aad dembigii u samaysood ogu dhaqanto sidii shay bannaan oo kale ood innaba aadan dhibsanin wax dana aadan ka lahayn sida adoo biyo cabbahaya aada ogu aqdaamato kaasi wuxuu ku tusayaa falka noocaasa in aad macsiyada bannaysatay waadna ku gaaloobaysa abad aaminsanaata ah xagga qalbiga shayga inuu xaaraan yahay isticlaalka camaliga ah ee noocaasa waa kii uu rashiid ridda ku gaalaysiiyey dad fara badan oo reer tuunis iyo reer eh, maqribba ahaa oo qaatay jinsiyaadkii faransiiska waagii gobollaha uu gubaysanaya ama dhibka badan uu waday hadalkaas dheer waxaa laga muraajacayn karaa kitaabkiisa majallat lmanaar mujaladka labaatan iyo shanaad sabxada labaatan iyo afraad tacriifka uu ka bixiyey rashiid rida istixlaalka camaliga ee kufriga ah mid la mid ah kana faahfaahsan wuxuu ku jiraa asaarim almasluul calaa shaatim arasuul ibnu taymiya mujaladka saddexaad sagaal boqol toddobaatan iyo kow ruuxa muslimkaa ah markuu macsiyada ku dhaco iyo dembiga uu ku dhaco waxaa la doonayaa in qalbigiisu uu ka hose iyo dhibsi dembigaa ku jiro shahwaduba ha kaa qaalib noqotee waa in hawsha iyo dembiga aad dhibsanayso xaggana cabsi iyo allakabaq qalbigaada uu ku jiro amaa lagugu cadaabaa adoo quu daraynaya ilaahay naxariistiisa amaad ka toobad keenta ha dhowo aad ka badbaaddaa hawsha waa inay culays iyo dareen kugu haysa macsiyada ah haddiise macsiyada aad ugu dhacdo si dareen la'aana wax lur ah iyo culaysna aysan kugu haynin taana ay muuqato waa kufri bay culimmadu yidhaahdeen ibnu teymiya markuu ka hadlayay hawsha ayada wuxuu yidhi ina hadihi اlmuxaramaat yafcaluha اlmu'min maca karaahatihi wa bugdihi laha fahuwa ida facalaha lihalabati shahwa calayhi falaa budda an yakuna maca ficliha fiihi bugd laha wa fiihi khawfu min ciqaab اllahi calayha wa fiihi raja lian yakhlusa min ciqaabiha ima bitowbatin aw xasanaatin cafwan waima xasanaatin وإma caf وإma duna ذلك وإلا فإida lm يbغضha وlm ykف الlaha فيha walam yarju raxmatah fahada laa yakuunu mumina bxaal bal huwa kaafirun aw munaafiq macsiyadu marka si baraadliah iyo dareenlia iyo dhibsi yar midnaba haddaysan kugu keenin taa waxay tusaysaa inaad munaafiq tahay ama aad gaal tahay jaamicu rasaa'ilka ibnu teymiya mujalladka labaad laba boqol iyo sagaashan baa laga muraajacayn karaa israarka macsiyada oo la daa'imo oo la joogteeyo laba dhib baa ku jira macsiyada marka hore lagu dhacahayo ku dhicitdeedu waa dembi in aadan si dhaksaa uga toobadkeenina waa dembi labaad macsiyadu ama ha yaraato ama ha weynaato waxaa la doonayaa saadaad ugu dhacdaba inaad si degdega ah uga keento wujuubu towbati min almacaasi sakaa'ir iyo kabaa'irba cala alfowr waa masale ijmaaci ah muranna aan lahayn macsiyada markaad saa ugu dhacda ama ha weynaato ama ha yaraate waxaa lagaa rabaa si deg deg inaad uga keento towbadii dibdhigeeda aad dibdhigtay berri baa toobad keeni doontaa berri maanta berri berri aad ugu hayso taswiifka israar baa la yidhaahdaa waana kabiira meel kabaa'ir qudhigiisu ayib dembigu horaanba hadduu kabiiro ahaa aad ku dhacday matalan haddana aadan ka toobadkeenin waa kabiiro labaad maxaa yeelay dibdhiga aad toobada dib u dhigtay farducaynu waajiba oo fawri oo degdeg u ahaa dibdhigaasi waa kabiira meel kabaa'ir bal ka warran haddaad tilaabo saddexaad qaato ood go'aansato dembigii inaadan weligaaba ka toobadkeen afkana aad ka cadayso od tidhaahdo waan zinaysan weligiina ka toobadkeeni maayo qadiyadda ay shukri mustafa ay kooxdiisu ka hadleen waa midda saddexaad midda ayada ah ibnuwasiir alyamaani zaydi wuxuu yidhi wاlsraaru lmujmacu calayhi laa yutasawaru min muslimin muctarifin biqubxi danbihi israarka mujmac calayhina waa nooca ay qolyahan shukri ay u yaqaanaan israarka u yaqaanaan raajin lifadli rabbihi kaarihin lilmowti cala alcisyaani khaa'ifan an yalqa allaha caza wajalla wahuwa calayhi khadbaan wuxuu yidhi israarkaasi laysku waafaqay ee nin walba israar uu odhanhayo muran uusan ka qabin ruux muslima ka suuragal ma aha wuu la yaaban yahay dembiga inaad ku dhacdo ood tidhaahdo weligay ka toobadkeeni maayo ama aad niyeysato makaa suuragal baa haddaad tahay ruux ilaahay yaqaan oo aakhara ka cabsanayo oo bacsi iyo nushuur aaminsan dembiguna uu culays ku hayo say ku dhici kartaa inaad nigeysato inaadan weliga ka toobadkelin wuxuu idhi suuragal ma aha hawshaa ruux muslim inay ka timaado hadday ka timaaddo waxay kaa yidhaahdeen ree shukri mustafahe waad ku gaaloobaysaa qadiyadaasay nimanku ka hadleen wadaad walbana markuu ka hadlaayo ay la culus tahay ibnu timina uu soo cadday inay tahay kufri munaafiqna ninku uu noqonayo suuradaas suuro u dhow ibnu wasiirna asagu waaba qeexayba amaa rashid rida istixlaal camali u arkay ayaguna waxaad mooddaa istixlaalka ah inay hoosgeynayaan marka taasi waa in lagu baraarugo wadaadka la yidhaahdo ibn cabdilhaadi ibn اlmibrad loo yaqaano markuu liwaadka ka hadlaayay wuxuu uhi waman asara calayha khushiya an yamuuta calى gayri اlإslaami wayadkhul الnaar israarku masale sahlan ma aha wuxuu hi ninkii liwaadka intuu ku dhaco haddana ku dhaga adayga ee joogteeya ama daaya ama soo celceliya waxaa laga baqahayaa in uu ku dhinto gaalnimo naarna uu ku waaro kitaabkiisa irshaad اlxaa'ir ilaa cilmi اlkabaa'ir sabxada soddon iyo koowaad buu sidaa ku yidhaahdaa kabaa'ir badan maruu tiriyey yaa wuxuu yidhi haddana wahadihi اlkabaa'iru laa yurja alkhalaasu minha ila bitowbati nasuux faman asara calayha walam yatub minha khushiya calayhi musiiba cadiima wa jariima maa milaha jariima warubama yukhsha calaa faaciliha min almowti calaa hayri اlislaam dunuubtan buui waa masaa'ib waaweyn lagamana baxsanaya dhibkeeda iyo shidadeeda iyo cadaabkeeda ama xisaabteeda iyo ciqaabteeda inaad ka toobad keentaba mooyeen ninkii joogteeyey een ka toobadkeenin musiibo weyn buu ku jiraa iyo faldembiyeed wax lamida uusan jirin wamaca daalika waxaa laga dhici karta buuhi ruuxa noocaasa inuu ku dhinto khaatimo xun oo gaalnimo uu ku dhinto kitaabka haddaan idiin sheegay sabxada kontan iyo saddexaad ka fiiriye tusaale yar oo qolyihii xanafiyada aha fiqigoodii oo towbada ku saabsan bal aan fiirinno wadaadka la yidhaha imaam cabdiraxmaan ibnu moxamed loo yaqaana bisheekhi zaad wuxuu idhi mar irtakaba sagiiratan faqiila lahu tub faqaala maadaa sanactu xataa atuba kafar nin baa dembi kabiira maaha hadda dembi sagiiro ah oo yar ayuu nin ku dhacay nin walaalka wuxuu hi war ka toobadkeen dembiga markaasu maxaan sameeyey markaan toobad aan toobadkeenahay wax yar weeye naga leex wuxuu uhi kafara waa gaaloobahaya intaasaad ku gaaloobaysa majmac anhur fii sharxi multaqa alabxur mujaladka labaad شhan boqol toban iyo labaa laga fiiri karaa fii tatimati اlfataawa kutubtooda kitaabka madowey walow nin baa layidhi dembi sakiiraha ku dhacay war ka toobadkeen baa layidhi markaasuu laa atuub xataa yashaء allaahu wara'aahu cudran kafaray dheh nin baa dembi sakiiraha ku dhacay ka toobadkeen baa layidhi markaasuu yidhi ka toobadkeeni maayo ilaa uu rabbigay doono mashiyada ilaahay baa ku xidhay baashi war toobadkeen ilaa uu rabbigay doono toobad keeni maayo cudurdaar buna u arkay dib loo dhigi karo towbadii markii lagu xidhay mashiada ilaahay ka fara yidhahdeen mxuu ah xanafiyu waxaad ka fiirin kartaan kitaabka la yidhaahdo man yakfuru walaa yashcur safxada lixdan iyo saddex fii khulaasat alfataawa rajul irtakab sagiiratan faqaal lahu aakhar tub faqaala almurtakibu maa facaltu xata axtaaja ila tawba kafara masalada marka toobadiididda ah ama meermeerinta eed ruuxii ka toobadkeenku yidhi aad leedahay war naga leh xumcaan u samaynay fii baabi sakhaa'ir cinda alxanafiya maxay u arkeen kufri bay u arkeen kabiiro nin ku dhacay xaggana go'aansada weligu inuusan ka toobadkeenin maxaad mooda masaladu masale sidaa u shaa'iga weeye ee asal fiqi ana le culummaduna saa uga hadleen marka in lagu degda wadaadahaas hawsha ayadaa waxay ila tahay xoogow tillaabsi baa ku jira aan khulaasay wixii soo hormaray aan ka gudba qadiyadda ayada waxaan soo hormarinay xalay khasaa'is اlkhawaarij in ay ka mid tahay macaasida iyo dunuubta in dadka lagu gaalaysiiyo qodobka labaad aynu soo tilmaannay waxaan soo tilmaannay bidcada ayada ee min khasaa'is اlkhawaarij ah ka sugnaanshaha ay jamaacadan ka sugan tahay wa bidaat shukri mustafa in aan shiki ka qabno asalkuna ay tahay inuu ninkaa hawshaa ka beri yahay imaa inuu yahay caami min cawaami اlmuslimiin inuu yahay daaciya caalim min culamaai اlumma ee aada u dadaalay hadal walbo laga soo guuriyo saddex shardi buu u baahanaya sixatu naqli hadalka asaga inuu sugan yahay oo kutubtiisa ku sugan yahay ama asaga laga hubo midda labaad waa in hadalkiisu uu ku cad yahay takfiir bilmacaasi mulaqu lmacaasi macaasida gebi ahaanba inuu dadka ku gaalaysiinayo masalada israarkii hadda ay soo fasireen hadday noqoto meeshaa waxay noqonaysaa inaan hadalkaa uusan sal lahayn qodobka saddexaad ee loo baahanayo aljawaab can ilmucaarid hadal walboo caama ah ama mulaqa oo laga soo guriyo wadaadkaas xaggana tilmaamaya inuu macaasida wax ku gaalaysiin jiray waa hadal loo baahan yahay in la qaydo ama la khasiso maadaama aan hayno nas cad oo ay hoos u degeen oo yidhaahdeen waxaan wax ku gaalaysanna waxaa weeye alsraaru muxuu ahaay bilmacsiya israarkan ay dhaheen wa maca alisraari hunaa bay ku yidhaahdeen waa maxay wa anniyatu anlaa tatuuba min addenbi aslak inaad niyeysato inaad dembiga ka toobadkeeni ama af iyo adinba aad ku caddaysato qodobka waxyaabaha nagu kalifa marka oo inaan ka joogsanno wadaadka ku xukumidda bidcada takfiiriga ama khaarijnimada ah waxaynu soo sheegnay asbaab dhowr ah fardi min afraad اljamaaca warkiisa ah jamaacadoo dhan in loo tiiriyo waa masale tafsiil u baahan xaggana aan soo tilmaamay sababka labaad inta badan waxaa loo cuskadaa wadaadka tabdiicintiisi iyo takhaarijnimo in lagu xukumo kutub اlkhaalifiin iyo kutub اlkhusuum naqli ku yimid baa loo ictimaadaa ayadna waa mid aanan calaa iطlaaqa lagu qaadan karin ilaa fii xaalaatin istithnaa'iya oy culammadu ka hadleen mooyeen saddex inta badan waxaa loo ictimaadaa tabdiicinta wadaadaha hadalla ku yimid sijillaadkii diiwaanihii maxkamaddii amnu dowla nimanka xukumaysay iyo saxaafadii misriga ahayd ee markaa colka la ahayd wadaadaha in badanna baabi'isay sumcaddoodii iyo diintoodiiba ta afraad waxay ahayd kutubta loo tiiriyey jamaacada si guud iyo si gaar ahaaneedba uu shukri odayga u yahay waxay u baahan tahay ilaa taxqiiq in kutubtaa la sugo ilaa la caddeeyo kitaab walba ninka iska leh sida loo sugo kutubta culummadaba marka la taxqiijinayo nisbatu اlkitaabi taxqiiqu nisbati lkitaabi ilaa mualifihi baab dhan weeyo waa ahamu shuruudi taxqiiq kutubta marka la xaqiijinayo la daabacayo shuruudda ugu muhiimsan buu ku jiraa marka wadaadahan maadaama aynu xukumayno oo bidcooyinkii ku waaweynaa mid ka mid aan u tirinayno waa in hawshaa aad iyo aad looga baraandego oo laga fiirsaday u baahan tahay qodobka shanaadna wuxuu ahaa naqliga ka yimid ee khuseeya atakfiiru bilmacaasi iطraab baa ku jira ikhtalafa الnaqlu canhum marka waxaan ku qasbannahay ilaa aan xog dheeraada ka helayno inaan baaqi ku ahaano asalkii cadamiga ahaa oo alaslu fi اlmuslimiin waa maxay wa asalaamatu min albidaci muslimiinta waxaa asal u ah inay ka badqabaan oy ka fayow yihiin bidcooyinka wixii la halmaala ilaa ay sugnaato bidcadu lixaad waxaan leenahay nas walbo mulaqa ama muqayada haddaan soo hormariyey waxaynu ku qaydaynaa nusuusta muqayada ee cadcadee loo tira ayaga waa hadday labaduba sugnaadaan hadduu kan dambe sugnaan waayo kuna sugnaado weli waa shubha qaa'ima waxaan leenahay marba haddii loo tiriye way dhici kartaaye asalkii waxaa isticaarudhaya iyo kanaad la timaadeen oo laftirkiisu dareenba ku jiro inahaas waa arrimi aan rabay inaan baraarujiyo calى aqali taqdiir waxaan sheekh xasan leeyahay xasbi aniga waxay ugu filan qadiyadda inay caddaan weydoon ka gaabsado asalkii guudna u laabto ahaa alaslu fi lmuslimiina asalaamatu min albidac ayb saad u leedihiin alaslu fi lmuslimiin wa asalaamatu min alkufri xataa yahbuta fiihim waxaan leenahay asalku waxaa weeye in culummadu iyo ducaaddu ay ka badqabaan bidcooyin iyo balaayo ay ka badqabaan ilaa hawsha ay ku sugnaato si cad ay ugu sugnaato ishkaalka hadduu igu yimid oon ka joogsaday asalkana u laabtay in markaa lays eeday waxay la tahay xoogow waa howlaan munaasab ahayn alimaam alqaraafi yaa wuxuu ku aada oga hadlay in la kala saaro qaacidaة اlkabaa'ir iyo qaacidaة اlkufri iyo qaacidaة الsakaa'ir waa min mushkil masaa'il min mushkil اmasaa'il maxaa yeelay kufrigu marka la khulaaseeyo waa intihaag khaas ah lixurmaة الrububiya subxaanaه wa tacaala waa xadgudub iyo qararin ku imanaya ilaahay xaqiisa iyo xurmadiisa iyo qadarintiisa macsiyo walbana waa sidaa sakiiradu waa intihaag lixurmat اllahi subxaanaه wa tacaala walisharcihi kabiiradu waa sidaa xuduudday ku kala dhaqaaqahayaan kabaa'irtu iyo kufriyaadku iyo sakaa'irtu in la kala socayo waa mushkilo baxdi dheer markuu waday wuxuu yidhi faxadii minhu baxdigan waxaa aniga igaga filan buui macrifatu ishkaalihi mushkil inuu yahay inaan gartaa igaga filan buuri ina macrifaةa اlishkaali cilmu fii nafsihi masaladu inay mushkila inaad ogaato ayaa cilmi iyo rakarooni ah inaad iska dulmarto ma wanaagsanuu yidhi markaasuu yidhi wafatxu min allah furid ilaahay kuu furo weeye ayb kitaabkiisa alfuruq mujaladka koobaad baad ka fiirin kartaa sheekhiisii baa hadda ka hor masala uu ka hadlay cibaadaadka ayuu ihi xikmada loo jideeyey garan maayo wadaaddaa sida yidhi markaasuu bushiyey kubaa sida yidhi wuu bushiyey nin walboo tacliiliyey oo xikmad tilmaamay wuu naqdiyey kadib buu hi anuu laakiin garan maayo xikmadeeda markaas wuxuu yidhi wاlmuwafaqu ninka khayrka la waafajiyey man ra'a almushkila mushkila wاlwaadixa waadixa waman takallafa khilaafa dalika lam yakhlu min jahlin aw kadib wuxuu hi muwafaqu waa ruuxa u arka shayga mushkilkaa inuu mushkil yahay yacni shaygu bushii ku jireen murugsanan caddayn waa in sida aad u aragto haddaad tira macnama lebsaqir wey waa ka laacahaya sidii qolyahan qaraabanahay laga sheegahaya waa lagu yaqaanaa ay iska noqoto waa mushkilo waa inaad u aragta buhi shayga mushkilkaa mushkil walwaadixa waadixa ka cadna uu kuu caddaado laakiin waxaa aafo ninkii isku qardixiyo oo jiiruusan fuuli kiran fuula maxay ninka ka badbaadi mahayaa been ama aqoon dariyo jahli qawaacid اlaxkaam kitaabkiisa caankee taqaanaan mujaladka labaad abcat daar اlqalm sabxada afar boqol aad ka fiiriye khulaasadu marka waxaan leeyahay xogta hadda aan hayo iguma filla inaan shukri mustafa ku xukumo inuu yahay khaariji yukafiru الnaasa bimuطlaqi اlmacaasi intaa weeye hadday xog soo korodho dhaqankayga waa taqaanaane muxaadarkaan ka qaban oon doonaa warkii waa laga dembeeye naasikh baa yimid ka kaca shukr mustafa waa khaariji waaweyn laakiin xogtan hadda haya inaad ifahanteen baan u malayn waxaa weeye kuma fillahe in wadaadka aan dhaho waa khaariji takfiira yukafiru اnnaasa biاlmacaasi ayib hadday soo korodho waxaa weeye waxba kama qaban inaan sheekh xasanna u cudur daarano hawshana aan ku raacno wax culayso aniga igu haysa xasaana ma jiraan waxaan u gudbayaa masaladii sheekhu igu tuhmay inaan iska gaalgaalaysiiyo raggiina koofiyadaha weyna meesha fadhiya baanumalay ayb sida ictisaamka iyo qabaa'il soomaaliyeed iyo kadibna waa kii odhan jiray buu i culammada halalaayo iyo wadaadku bad buu galay munaasabna maahayn oo looma baahnayn wax ku kalifayna maba jirtaba ayib hadal walba meeshiisa in la dhigaa wanaagsani qadiyaddaa igu hayse ee difaaca muxuu ahaa shukri mustafa ah inuu ku gaabsado ayaa fiicnayd waxaan leeyahay qaybta ah dad iyo qabaa'il buu iska gaalaysiiyaa bimacnaa sheekh wuxuu u jeedaa aan mustanad sharcia ah lahayn haddii qaabkooda kugu dhiga weliba si aada u yar ba-an bay ahayd waad arkayseen baan u malaynaya hawsha sheekhu uu yidhi qabaa'il buu iska galgaalaysiiyaa iyadoon mustanad sharci lahayn waa hadal aan jirin oon rasiid waaqaca ku lahayn waxaan jeclaan lahaa hadalka asagaa in loo keeno caddayn haddii aan caddayn loo keeni karin kuwa beenaalayaala ah hadda ka hor ku rafado beentaas meel la saari waaye waxay ila tahay ceebta in la iska daayo shaygu waxaa wanaagsan in master loo yeelo qabiil soomaaliyeed oon gaalaysiiye ma jiraan wa ataxaddaa in la keeno ilaa qiyaami saaca anaa taagan Eh, dhibaadhu saaxiibo ahaynu hadda geeriya nool midna aanan ku xaqiijin karin yaa laba kun iyo sideeddii kanada waxaan ku dagaalanay qoys oo isago ka dhashay masalaan isku qabanay iyo laba kun iyo toddobadii waxayd ma xusuusto markaasaa masaladii markaan isku qabanno oday madaxweyneo meesha ka talinhaya baan fooda geliyey odaygaan dhihi jira oo muwadin soomaaliya soo ma garanaysaan markaasaa qoyskii meeshaa deganaa rag ka mid ah jaalibda soomaaliyeed rag ka mid oo idaacad meesha ku haystay baan qadiyadda ku dagaalanay say xogta u wadeen waxaa layihi wadaadkan ogaadeen ee nafta idiin keenay ninaad dalateen bay saaxiibbay ninka ku dacwooyeen wadaadkii baa la soo wacay markaasuu isoo wacu i wadaado waxaa la yidhi reerkii reebel ahaa gabadh iyo wiilba waxaa daysama jiraysa waxu jira maxay kula tahay baadhi adugu inay been tahay beentaasaa idhi beentaa waa la wadaa beentaha la iska daayo ayib qabiil soomaaliyeed ha yaraado haba badnadoon gaalaysiya ma jiraan waa been aan raad lahayn oo niman xujadu waxtari waaye ay awrku kacsadaan shacabkii soomaalidana laygu dura laga hor keeno intiinaana fadhid inaan muslimiintiin baan aaminsanahay soomaali si guud ahaan muslimiin baan ka aaminsanahay qolyo gooni ah oon xisaaba ku haya mooyeen warkaa inaad garateen marmal beentaa la iska daayo been ma soconays beentaa la iska daayo sheexaas isagu waa macduur horaana duur buu ku jiray haddana qafis buu ku jiraa marka xogta iyo xisaabaha lama socdo been faaftay oy munaafiqiin iyo mulxidiin faafiyeen baa laga yaabaa meelaha intuu ku arkay in qalbi same uu ku qaatay laakiin xaqiiqa jirta maaha sheekha saasaan leh yaa lagu lugo midda ayada waxaa ii soo hadhay takfiirinta ictisaab muxaadaradii aan hawsha ka qabtana waan ku caddeeyey sababkaan ku gaalaysiiyey iyo cidda aan gaalaysiinaya iyaga ka tirsan risaaladii aan qorayna way ku taallaa ninkii muran ka qaba anaa diyaara ha ka niqaasho culaysba mala midda iyadu waa taaganahay intaan ka noolahay waa ka hadlaaya hadalka aan ku sheegay muxaadarada wuxuu ahaa manhajka ictisaam ninkii akhriyey ee waxa ku qoran gartay kadibna ku qancay agtayda muslimka ma ah risaaladii icaanatu aalib muxuu ahaa ifaadatu muxuu ahaa alifaada liaalib alicaana ayadna asbaabteeda iyo mustanadkeeda waan ku caddeeyey daa'ifo ka mid ah soomaalida weeye ma aha soomaali oo dhan qabiil goonina may aha ayaguna waa nimanan ishayno sababkan ku tagfiiriyeyna way caddahay wayna og yihiin haddayse dhacdo mar labaad in la soo celiyo asbaab iyo nawaaqid cusub oo waaga aan jirin oo ay ku dhexeen baan ka hadli doonaa waa sii kordhin xisaabta ma aha halkiid ma taagnaynayso waxaa u roon qadiyadda inay iska daayaan qadiyadda inay faraha ka qaadaan ayaa u dhaanta qaybta kale ku saabsan ee culmo halalaayuu yidhi weligay culmo halalaaya ma dhihin sidaana ooma idlaaqin qadiyad soomaaliyeedoo taagnayd niman gaala la saftay muslimiintana xagal daaciyey awooddii iyo dadnimadii iyo qadiyaddii soomaaliyana dhantaalay oon magacaabay oo hal iyo laba ah ayaa jiray haddii laga hadlahayo fardi haddii laga hadlahayo jamaacana wasiba wax ku xiday safada sifada ninkii laga helo waxaa idhi go-aankaasuu leeyahay aaminkanna waa aaminsanaha ninkii muranka qaba oo u furan yahay waddadu ha ka hadlo meeshuu doonana ha tago markaasi diyaar baan u nahay hadduu yahay nimaan xurmaynayno ama beenalayaasha hore isku soo rafaadnay ma qiimeeyo xaajadoona meel baan ku xidhay weligeena ka hadli maayo intaasaan kaga tegayaa sheekh hawshiisa waxba sii dabageli maayo qismiga labaad oo ku saabsanaa takfiiru aan u gudbo masalada loo yaqaana takfiru mujtamacaad waa masalo culus qolyaha salafiyiinta iyo wahaabyadu ma jeclo masalada in la barbaaro oo laga hadlo waxay jecel yihiin intii sidaa lagu daayo oo aan loo bixin in la iska weeraro sayid qud shukri mustafa iyo soo qowadaad kale isaguna bariga eeshii ka soo jeeday muxuua ah magaciisa abuucali lmawduudi raggaa in la yidhahdo halkaasuu takfiirku ka bilowdaa masdaru takfiir almujtamacaad waxaa weeye wadaadahaas waa in la yidhaahdo bahashu meeshay u daran tahayna laga leexdo way jecel yihiin qadiyaddan qaabkaan rabo inaan oga hadlo hadda kahor ogama hadlin waa masale culus ay dhici karto raggiinna fadhiya qaybo ka mid ah inay ku aafoobaan ay dhici karto caamo badan inay ku aafowdo muddo badan baan laa u kaadi u kaadi u kaadi beentii marka la dayn waayey waxaan ku qasbanaaday inaan ka sii daayo oon u arkay markaa iyadaa maslaxadu hadda inay ku jirto ixtimaalka in barhkiin ku aafooba ah waxaa iila raajaxsan maslaxada ah in wax caddaadaan been badanna ay hadho xaqaa'iqdan loo soo dego dadkuna ay indhaha kala qaadaan qadiyadaas hadda ka kilibkii yaraa ee gudbay waxaa ku sheegay hadday takfiir jiraan waa un hee culammadii addacwa anajdiya qadiyadaas ilaaqeeda hadda hadalka kor marka laga fiiriyo dad baa laga yaaba inay khalad u qaateen laakiin marka waaqica la taagan yahay waxa laga hadlay iyo siyaaq hadalka la fiiriyo waxa laga hadlay waa la yahay dadka gaaladu ah waa saddex qaybood cinda alculamaa gaalka ninka laydha waa saddex qaybood nin asagu waa nin weligiiba islaamnimo aysan u horraynoo kaafir asli ah ab iyo awowba gaal buu soo ahaa sida yuhuudiya nasaarada iyo majuusta waad garanaysaa midka muran kama taagno muslimiin iskuma hayaan ninka labaadee awgaal la yidhaahdo waa nin asagu diinta islaamka intuu soo galay haddana caddaystay inuu ka baxay yahuudi baa noqday buu i galay waan kiristaame u kuleey qolyaha hadda suma arag idaacadaha soo fadhiistay iyo t v i kelimadaa soo dira waxaan nahay muslim muxuu ahaa soomaalidii kiristanka ahayd ninkaa waa nin diinta islaam ka baxay gaalnimadiisii caddaystay milo kale iyo diin kale oo ana galay adigana kaa bari noqonhaya bal adiga kuu gacan haadanoo kuleeyaha war soo bax meesha oo lagu baaba'ay soo carar kaasna midkaana inuu gaal yahay muslimiin iskuma hayaan ninka laysku hayo waa kuma waa nin saddexaad ow koofiyad weyne waxa uu muslimiinta dhex fadhiya soomahayo salaadayo xajinhayo qur-aanka akhrinaya islaam isu haysta intaad samayn samaynhaya laakiin gaalnimo kale ku dhex jiraa gaalnimadaa kale uu ku dhex jirana ma aaminsano inuu xerada kaga baxayo oo ku gaaloobayo ninka laysku haya ninkaas way gaalaysiintiisu waa islaamku u nasab sheegtaa shacaairta islaamku la iman maca annahu mutalabisun binaaqidin min nawaaqid اlislaam waday garateen baan u malay ninkaa weeye ninka la ysku hayee maanta ninka takfiiriya loo yaqaano takfiiri baashigan la wareejin ree magaalnimada iska daaya waxa la ysku waad ogtihiin ama addacwa anajdiya sida la og yahay waxay la dagaalameen oy takfiiriyeen dad islaam sheeganaya soomayo salaadaya laa ilaaha ila allah muxamadun rasuululahi leh xagga kalena ilaahay khayrkii caabudahay qaybo baciga inkirsan xaggana towxiidsanaya qaybo towxiidsanhayo wax walbo islaamku jeclaa la imanaya badankii ama qayb kala iman ilaahay khayrkiina u xuguntamahaya qawaanin ku dhaqmaaya ree cabduhaab nimankaas iska lalaadiyeen takfiiriyeen dhiiggoodii bannaysteen maalkoodii qaateen duulaamahay ku qaadeenna khasawaad ay ku magacaabeen ninka doonaya ha akhriya taarikhu ibni khanaam rawdat اlafkaar limurtaadi xaali اlimaam wa tacdaadi ghazawaati dawi lislaam baa la yidhaha kitaabka rawdat اlafkaar limurtaadi xaali اlimaam imaamku waa kuma الsheekh moxamed cabdillah raxmat ullahi tacaala calayh wa tacdaad in la tiriyo hazawaati dawi اlislaam duulaamihii muslimiintu qaadeen muslimiinta waayo waa wahaabiyo gaalada lagu duulila waayo waa man yaquulu laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuul اllah saa darteed qadiyadda la isku haya middaas weeye wadaaddaha maanta wax takfiiriya cid ay takfiiriyaanna waa nimay u arkaan inuu ku dhacay kufri laakiin asagoo aan aaminsanayn diintana u nasab sheeganaya qadiyada maadaama qadiyad dhib badan ay tahay aan soo wadan furfuri doono waxaan isku dayayaaba inaan idin tallaalo tallaal irbado dhowr ah aan idinku dhufto <laughs> irbadaha dhowrkaa waxaan is leedahay haddii bal aad hoos u dhugataan waxaad ka badbaadaysaan aafada soo socota in aad waxaa looga jeedo aafada laga degay in aad fahantaan wanaagga la tilmaamahayana aad markaa garataan qodobka koobaad ee tallaalka waxaan leenahay kufrigu faafid uu bulsho ku dhex faafay ama beled uu ku dhex faafo ma keenayo asal ahaan in la xukumo man daahiru اlislaam intishaaru اlkufri aw الshirki fii baladin laa yaqtadii takfiira man daahiruhu اlislaam haddii bulsho heblo tuulaa lagu tuuladaa zinadaa ku badan maalan ninkii ka soo baxay assalaamu calaykum zaani baata ma dhihi kartaa al tuuladan meeshan meeshaas mataqaanaa waa zinadaa ku badan oo dumarka zinaystaa ku badan oo raggaa ku badan waa meel aafaysan buu wadaad ku yidhi mid kalea kuu sheegay hawshu waad aamintay maalin dambe wadaad duub weyn ka soo baxay meesho ku salaamay yaa taa tii ree xaggee ka timid tuul heblaayo maalkaasaa deganta ha haddaba zaani baa taa tidhi suuragalba ruux walba wixii asaga ka muuqda ayaa lagula dhaqmahaya islaamnimo iyo gaalnimaaba waa asalka asalka hadhow qeyd baan gelin doonaa marka la gaadho hawshaa idinka digahaya un la socda asalka marka waxaa weeye kufri iyo shirki iyo bidco beled faafiday ku faaftay intishaarkaa ma keenayo in mucayankii daahiruhu sunna daahiruhu lislaam ahaa in lagu xukumo bilkufri aw ilbidca lanna maxaa yeelay jacala اlintishaar sababa litakfiir اlmucayan aladi dahru اlislam waa masأala fiiha nadar daliil weyna ma laha xaalaad istinaa'iya oon gaari doona way jirtaa bal talaalka horta ha la ogaado asalka labaad waxaan leenahay ruuxii islaamnimo muujistee shahaataynka ku hadla in islaamnimo xukman loo xukumo waa asl min usuuli shariica alislaamiya man qaala laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuul اllah shacaa'irta islaamkan ay ka muuqato inaan islaamnimo xukmi a ah siino xaqiiqii yaqiin habeenoo dambaysee middaasi waa asli min usuuli alislaam man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana fadalika almuslimu aladii eh, lahu dimat اllahi warasuulih ninkii salaada tukaday ee qiblada qaabile gowraca annaga cune ninkaa waa muslimkii ilaahay bal axdigiisii ku jiray ayaan lagu xadgudbin sayidina cumar waad garanaysaan dadka wuxuu hi waxyi baa walaagro lagu kala saari jir nabiguna waa geeriyooday dhegaysta saxaabiya muslimiin iyo ansaaray waxaa idiin sheegaya waxaynu ku kala baxayno ninka wanaag uu nooga muuqdo wanaaggaasaan kula dhaqmaynaa hadduu doono hoosta urug iyo munaafiqnimaha ku qarsado ninka xumaan ay nooga muuqatana xumaan baan kula dhaqmaynaa hadduu doono wanaag ha u qarsoonaado dadku sidaas xadiidkii bukhaari waad garanaysaa dadka muslimiinta ah asal waxaan kaga kaaftoobaynaa daahirkooda waxa ka muuqda ee islaamnimada ay muujisanhayaan ah ayib hawshanaa qiyaas gelin mayno hebel hadduu gaal yahay dhihi mayno ha hooyadii baa ta adna gaal baata maxaa wiilkaadaaba gaal ah aduma ka waa gaal walaalkii oo ka weynaa asna iska dheh gaal takfiir ma galo qiyaas oo meeshay culimmadu ka digeen walaa nukafiru اnnaasa bilqiyaas qiyaaskii sharciga amaha waxay ka hadlaan wahaabiya la socda waa maxay waa inaad dadka ayaga iskaga qays qadaato kan agee ka soo jeeda tuuli hebl ma waa mushri kana tuulk asna musri iska dhe ma soo oraysa midaa iyada odaygan muxuu ahaa waa cabdulaahi magacii waa uu gaaloobay muxuu ku dhacay riddo wiilkiisaabu waa asna gaal iska dhe ma soconayso dadka layskama qiyaas qaadan karo nin walba xukumkiisa nabi baa wiilkiisu gaal noqon karaa nabi baa waalidkii noqon karaahe gaal dadku nin walba waxaa kaaga muuqdaad kuga dhaqmi wanaag iyo xumaanba inaad fahanteen baan u malaynaya intaasaa dadka lagaga kaaftoomaya saxaabigii loodhan jiray cubaada ibnu qurs allaythi ayaa duulay sanadkii afartanaad meelaha taqriiban markuu duulaan ka soo noqdayba meel ahwaas loo yaqaano hadda ciraaq ku taalla ayuu soo maray asagoo amin makhriba lugaynhayo oo le magaalo kuma dhowe caaw xaggeed ku dheelman ayuu aadaan maqlay meeluusan dadba ku ogeyn duulaan buu ka soo noqday magaaladii basrana aad bay oga fog tahay meel dhexdaa isagoo mar ahayn bu aadaan jid cidlo ah kayn buu ka maqlay aadaan wuxuu i maqhribka waa ku hayee muslimiintan meesha alla kuu dhigay maad la tukatid ood la jamacaysatid markuu ku leexday khawaarij bay noqdeen meesha fadhida khawaarij baa meesha dhabagoyo u fadhida markuu ku soo baxay waxay dhaheen yaa tahay yaa tahay yidhahdeen wuxuu hi akhuukum walaalkiin baan ahay see ku ogaada inay walaal yihiin aadaanku ku gartay ya aadaa muslimiin baada walaalkiin baan ahay iga leexda buuri waxay dhaheen bal anta akhu shayطaan bay dheheen shaydaan baa walaal kuwa ahe soo dhowo bay yidhaahdeen markaasay dabcan inay dilaan oo gowracaan markaasu maxaad ugu dilaysaa bal aafada aduu eeg nin ku soo leexdo oo damco inuu kula tukado oo waxaad ku ogtoo xumaana aysan jirin iska soo qabsoo gowrac war walaalkaabaanahay bal may waxaad tahay akhu shayطaan markay seexiyeen wuxuu ku yidhi wax yaraan ina dhaho amaa tardawna minii bimaa radiya bihi rasuulullahi minii xiina ataytuhu wa ana mushrik wuxuu ihi miyaad igaga qancaysaa wuxuu nabigu igaga qancay xilli aan u imid anoo mushrig ah bal gartaa eeg wuxuu nabi maxamed baa anoo mushrig u imid weedh baan ku dhawaaqay wuu igaga qanco wuu idaayey wuuna isoo dhoweeyey middii ayada ahayd baan ku adimi ma igaga qancaysaanbuul suubanihii rasuulka aad sheeganaysay inaed ku maxaabsanaysa inaad leedin waan raacnoon rumaynay baad igaga qancaya ma igaga qancaysaan waxay dhaheen bal noo sheeg muxuu nabigu kaaga qancay xujadii bay isku sii oogahayaan waa kuwa aafaysan wuxuu yidhi nabigaan u mid anoo fashahidtu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuul lah fakhallaa cannii wuu isii daayey waxay dhaheen waxba kama jiraan faqataluuh waa dileen aafada ha layska ilaaliyo dadka muslimiinta ah ee islaamnimaya daahir kuu muujistay islaamnimada kula dhaqan ilaad ogaato balaayo kale ay qarsanhayaan ay kuu soo baxdaan ama ay banaanka soo dhigtaan saxaabiga tarjamadiisa ka akhriya qisadiisa qiso culusoo xanuun badan weeye afartan iyo kowdii baana la dilay ay nimankaa dileen asalka saddexaad waa waa talaalkii baan la socdaa ayaan wadaha hadda la socdaa talaalkii saddexaad irbadii saddexaad waxaan leenahay alaslu fi man daahiruhu اlislaam wa alislaamu اlmunaafi lishirki wاlkufr islaamnimo ninkii muujista waxaa u asala in uusan kufri iyo gaalnimo midnaba qarsanayn islaamnimo ruuxu kuu muujistay iimaan buu muujistay way ka muuqataa soonkiisii salaadiisii xajkiisii tawxiidkiisii masaajidkiisii waa muuqataa shacaair islaam waa ashahaadanaya waa aragtaa ma dhahayna ma iska daa beentii weeye gaal buy anaa ku aqaane waa ree hebel hoosta ku qarsanaya alaslu fii man adhara alislaam waa maxay islaamkaa ka muuqday waa islaam munaafi lishirki wاlkufri ilaa aan cudurkaa uu banaanka usoo baxo la ogaado qadiyadda faahfaahin bay iskaga baahan tahay asalkan hadda waxaan oga jeednaa ruuxaasi asalkiisu waa maxay waa inuusan kaafir ahayn islaam baaba ka muuqda asal kalea yaallo ruuxii islaamnimo muujista in warkaa laga yeelo oo la qabta hadalkiisa oo dhiggiisi iyo naftiisi iyo maalkiisa lagu badbaadsho waa asal min usuul islaam ilaa hawshaa wax bedela la helo sidaa darteed sheekh cabdiwaab wuxuu yidhi man adhara alislaama wadanannaa annahu ataa binaaqidin laa nukafirhu bidan sawaab wuxuu ninkii islaamnimo muujista xaggana u malayno inuu kufri kale ku dhex jiro ku gaalaysiin mayna malaha asaga ah maxaa yeele mala wax laguma gaalaysiiyo lianna alyaqiina laa yarfachu danu buri sheekhu wakadalika laa nukafiru man laa nacrifu min اlkufra bisababi naaqidin dukira canhu wanaxnu lam nataxaqaq ruuxii islaamnimo muujistana gaalnimana aanan ku ogeyn takfiirin mayno war laga soo gudbiyey oon la hubin wuxuu yahay mualafaat sheekh baa laga fiirin karaa alqism alkhaamis sabxada labaatan iyo afraad asalka afraad ama irbadda afraad waxaan leenahay khaalibka iyo malaha badan ee ruuxa laga malaysanayo waa mulqan fii baabi اlxukmi biاlislaam ruux baa islaamnimo muujistay ama ashaatay ama ku dhawaaqay malahaaduna wuxuu u badan yahay inuu been sheegayo malaha waxba laga soo qaadi maayo alghaalib اladi laa yactamidu calى mustanadi sharciyi waa mulgan fii baabi اlxukmi biاlislaam lilmucayan waad aragteenoo gaalka markaan la jihaadayno seefta asagoo lagu dulqabtay hadduu ashahaato maxaan leenahay waa muslim baan leenahay sida xadiidka usaamo waad garanaysaan iyo miqdaad ibni camr waad garanaysa laakiin malahaada maxaa u badan nimaad maanta la isku lisayseen oo gacanta ku gooyo oo madaxa ku qaado oo rag badan kaa laayey markaad dhuunta ku dhegtooda aad ka shubtid dhiiggiisa aad saydid aad tidhi hadduu ashaada kaa hor keeno malahaada binaaadan baatee maxaa u badan ninkan inuu ku gabanayo shahaadada oo aysan dhab ka ahayn malaha ictibaar ma laha waxba laga soo qadan waa bilaash islaamnimada uu muujisay baa lagula dhaqmi oo lagu badbaadinaya taa inaad fahanteen baan u malaynaya waa masala nusuusta ka hadashay culammaduna ay ku ijmaaceen asalka shanaad asalaatu khalfa mastuuri اlxaal waa asal min usuul اlislaam ruuxa muslimka ah ee wax kuu taskiye uusan jirin daahirkiisu waa islaamnimo laakiin taskiyaho lagu taskiyey oo qaadi iyo maxkamadtii la geeyey ama culamo ay ku taskiyeen ma jiro ama cuduul xumaanna kuma ogid adugu islaam buuna muujisanhayaa in lagu daba tukado oo la qodqodinoo la baadhin waa asal min usuuli ahli الsunnati wاljamaca bal ibnu taymiya wuxuu uhi waa asal mujmacun calayhi bayna almuslimiin hawsha waxaad kaga badbaadi qodqodka salaadaha iyo kan muxuu ahaay mataqaanaa iyo badaa lama lama baahno ruuxan daahiru waa maxay waa alislaam waxna kuma ogid adugu fisqi iyo bidco iyo kufri midna kuma ogid xog gooni ah kama haysid maxaa kuu muuqda weji wanaagsan oo islaamnimo ah laguma taskiyeynin waxaa la yidhaha mastuurulxaal baa loo yaqaanaa in lagu daba tukado waa aslu min usuuli islaam ay bannaan tahay ay bannaan tahay middaa ayada ijmaacaadka qadiyada uu ku sugaya shh iسlam waxaad ka muraajacayn kartaan jaamicu rasaa'ilkiisa saddex boqol iyo sagaashan majmuucu اlfataawa mujaladka saddexaad laba boqol iyo iyo sagaalaad sabxada afraad ilaa lixaad majmucaة الrasaa'il wاlmasaa'il ka shanaad boqol sagaashan iyo sabxada waa laga firin karaa ayib waxaa laisku khilaafay keliya waa faasiqa iyo mubtadica aan weli la tagfiirin unbaa laisku hayaa mooye middaa hore muran ma laha asalka lixaad gaalada in la naco usuusha hadda aan ka hadlay o dhan niman baa ku aafaysan aan kaa dheeroyno meelahan fadhiyo masaajid hadda ku samaystay oo imtixaan ah marka tallaalkaas aan kuu sheegay dad badan baa ku aafaysana iska ilaaliya <clears throat> asalka lixaad waxaa weeye buqdulkufaar gaalka inaad nacdo ood necbaato waa min lawaasim اliimaani biاllahi wa rasuulih laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuul اllah markaad tidhaahdo inaad ilaahay wixii gooyo goyso ood nacdo ood qalbiga ka nacdo oo af adina waxaad intaad awooddo aad caddayso waa arrin min usuuli islaam ah waana laazim min lawaazi اliimaan iimaanna ma asaxayo ilaa bihi waa buqdigii qalbigaa baan ka hadlaynaa lianna ilaahay jacaylkiisa iyo rasuulka jacaylkiisa waxaa ka dhalan inaad nacdo ood dhibsato ood kahorto ood karahdo ood nacdo ilaahay cadowgiisi iyo cadowga rasuulka so sidaa ma aha meelay ku intaasi muran kama jiro xagga qalbiga ah meel lagu simbirxadaa jirto musiibo taan u jeedo waa maxay cadaawadii qalbigaada gaal aad ugu haysay iyo qalbiga ku karhayay ee shidmahayay inaad af iyo adinkaada ay ka muuqdaan ma shardi baa lisixat اliimaan shardi ma ah hawshaa ha la iska ilaaliyo waa lagu simbirxdaa waana lagu baaba'aa niman baana qolol intaa darteed u dhex fadhiista ummaddana ku baabi'iyey af iyo adin waxay ku xidhan tahay awooddaada muminu aali fircawn suuratu khaafir akhriya hal eray oo uu ku weeraray fircawn iyo tulki yaad haysaan oo u yidhi gaalaad tihiin beri baan idaga ahay tuugyaha geesaha waaweyn difaac quruxsan oo qiimo badan oo gomaynle uu difaaca nebiy llaahi muuse iyo tulki waa jiray asagoon lahayn anugu muslim baanahay wamaca daalika maxaa loo yaqaana suuradda dhanba suuratu mumin baa la yidhahdaa saxaabadu markay maka joogeen in badanoo ka mida iimaankooda somaysan qarsanayn low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu baa ka soo degtay walow tazayaluu idan muslimiin aydan galayn walowlaa rijaalu muminuun wanisaau muminaat lam taclamuuhum an taطa'uuhum kadalika kuntum min qabl famana allahu calaykum fatabayanuu ruuxa muslimka iimaankiisii asalka ahaa buu qarin karaa markay duruuf keento maxaad moodaa marka cadaawadiisiio colaaddu gaalada u qabay markay duruuf keento sooma qarsan karo islaamkii dhannaayo iimaankii allah iyo rasuul aad u haysay baad qarin kartaa markay ay xaaladdu xumaato ka warran marka laasimkii ka dhalan iimaankoo ah in la muujisto alcadaawatu wاlbaqdaau lilkaafiriin hawshaa idhaaru اlcadaawa wاlmucaadaad waa masale u khuduucda awooddaada kolba marka iyo xaaladaada saas darteed aimadu way ka digeen wuxuu uhi sheekh ninkii la odhan jiray sheekh cabdilatiif wuxuu uhi wa masalaةu idhaari اlcadaawati hayru mas'alaةi wujuudi اlcadaawa fahan hawsha ayada kuwa ilaahay fahanka ka qaaday baa ku aafaysa mas'alad idhaaru اlcadaawa colaadaada inaad muujisato hadda midtale tusaale gabadaan ku siiyo nimaad col oo aad col xeeraxeera ka dhexeeyo oo midya la gaadaysay yaa meel gaaban kaaga soo baxay adoon diyaar ahayn ninkaa waaba ninkan sugay soo dhow miyaad dhihi mise waad suu qaran waxaad ibalana keed soo hebel ma aha nin toleed baad tahay balaan caawaga guriga tagno oo aynu xoogo minqaxno halla qaxweeyo kadib maxaa rabtaa hadhow makuu jiif qaado inaad kala farxalataan hadda maxaad qarisay colaad iyo cadaadaad u qabto waad qarisay laakiin qalbiga ma ku jirto mise kuma jirto qalbigaad wuu karahaya waad sugi laada intuu ka seexanayo masalada laga hadlayo waa midda ah idhaaru اlcadaawa waa mas'alo wujuud اlcadaawati fii qalbikana waa mas'alo muslim baan ahay gaalna qalbiga kama nacbi isma keenaysa midda ayada ah ama cadaawadda halkan kuugu jirto inaad bannaanka soo dhigto waxay u baahan tahay ragannimo kale iyo xineeyo kale iyo xaalad iyo wakti bay u baahantahy inaad ifahanteen baan u malay niman baa waxay ku leeyihiin waxa qalbeeda ku jira cadaawad gaala iyo nac gaala haddaadan bannaanka keenin weliga iimaanku asixi maayo saas darteed kulligiin maxaa tihiin gaalageysa waaweyn masaajid ba ad buuxisaan bay ku leeyihiin bal aafadaa iska ilaaliya wa masalaةu idhaari اlcadaawati hayru masأalaةi wujuudi اlcadaawati faاlأwalu ka hore oo ah idhaarka idhaarka yucdaru bihi maca alcajzi wاlkhawfi liqowlihi tacaalى ila an tattaquu minhu tuqaa wاthani laabudda minhu baxdi dheer buu halkaa ku leeyahay hala muraajiciyo kitaabkiisa loo yaqaan ama kitaabka cali adura siniya mujaladka sideedaad sabxada saddex boqol konton iyo sagaal baad ka fiirin kartaa waxaan kaloo tilmaami lahaa markay aima dacwa najaqadiga ka hadlayaan waxay yidhaahdeen waqalbu اlmu'mini laa yakhlu min cadaawati اlkaafir ruuxa mu'minkaa qalbigiisa laga waayi maayo gaal colaaddii iyo nacaybkii wainama الnisaacu bay yidhahdeen fii idhaari اlcadaawa muranku wuxuu ku jiraa muujinteeda mooyane middan waaba iska diyaar aada shahaadatayba gaalo colaad baad u qaadayba qalbigaadana waa ka rahaya fainaha qad takfى lisababin sharciyin wahuwa ikrahu maca اidminaan waqad takfى اlcadaawaة min mustadcafin macduurin cadarahu اlqur'an waqad takfى ligaradin dunyawiyin wahuwa alghaalibu calى akar اlkhalqi hada idaa lam yadhar minhu muwaafaqatu mujaladka sideedaad saddex boqol iyo shan ka firi aimadu way ka digeen inaad isku khaladaan cadaawadda qalbiga ku jirta iyo muujinteeda in la isku khalda maa niman baa isku khalda halkaa waxaan raacin lahaa duruusta duruus fasira la yidhahdo sheekh maxamed cabdilhab uu leeyahay masalada lixaad iyo talabaad markuu ka hadlaayo niman baa ku fitnoobay oo waxay yidhaahdeen inaad laabudda min aلtasriixi bicadaawaةi اlkaafiriin laa ilaaha ila اllah markaad tidhahdee towxiidsata ay waa inaad caddayso gaalada inaad necab tahay la tahay ood maqashiiso ood rama maqlaysaan may maqashay ma soo jeedsada hay dhegaysan waxaad muslim baanahay gaala tihiin waxaa wadana waa kakax wixiina waa baatil wbadaa baynana wa baynakum alcadawaat wاlbaqdaa abadan warka waa inaadan barbarin bay dhe haddaad yeeli weydo islaan ma bay dheh hadalla marka sheekho ilaaqaadkiisa ah bay ku aafoobeen shee maxamed shee cabdilaiif bin cabdiraxmaan baa aad u naqdiyey wuxuu ihi qolyahaas waa qulaad sheekh hadalkiisana ma aysan fahmin waxay sheegeenna waa baatil laa ilaaha ila allah muxamadun rasuullah laftirkeedaa waxay tahay nafsu tasriix bilcadaawa buuri fatasriixu bishahaadatayn walityaanu bihima daahiran huwa nafsu tasriixi bilcadaawati wاlbaqda ka fiiriya kitaabkiisa misbax alaam loo yaqaana fi raddi calaa man kadaba kadaba calى sheikh اlimaam safxada toddobaatanaad toddobaatan iyo labo sagaashan iyo sideed sagaashan iyo toddobo sagaashan iyo sagaal hadalkaa aad buu u naqdiyey mid mufsid ahaayoo ku eedeeya hawsha ayada sheekha ayuu hi maydaan fahmin ha lagu kala to irbadda igu dambaysa masalaة الdabaaix wاlmanaakix gowraca waxaa la yidhaahda iyo guurku niman baa waxay hoosgeeyeen alwalaa wاlbaraa waxay idhaahdeen mushrik iyo murtad muntasib ah gawriciisa ruuxii cuna waa kaafir bay dheheen wadaad mushriga gabadhu lalo cafiifo ah ooda wax dhiba ku ogeyn haddaad guursataan waxay dheheen e eh, ayaadna waxaa tahay daa kaafir ah waxaan leenahay masalatu almanaakix wadabaa'ix guurka iyo gowraco waa masaa'ilu taxliil wataxriim masaa'il fiqiyaada weeye furuucdeeda qaybaha la khilaafaa usuul laisku waafaqana way leedahay shuql sele kuma laha masalaة اlmucaadaati wاlmuwaalaat masalaة اlwalaa walbaraa shuql kuma laha si aad u fahantaan ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu idin yidhi haddaad nasaari yuhuud ka gacal dhigataan ood weli ka dhigataan gaalaad tihiin wa maca dalika wuxuu idiin baneeyey gowracooda in la cuno gabdhahoodan la guursado wixii tii dhowrsanay markaa laa ttakid yahuuda wالnasaara أwliyaa bacضهum أwliyaau bacضi wman yatawalahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi اlqowm الظaalimiin fatara اladiin qur-aanka hawshaa uu soo celceliyey yuhuud iyo nasaaro qadyaddu markay qadyad hiila taagan tahay muslim ninkaan u helinee gaalka u heliya waa gaal laakiin gowrac marka la marahayo haddii bismi illaahi lagu gowraco yuhuuduna uu gowrac maxaan leenahay waan cunayna alyowma uxila lakum aayibaat gabdhahooda cafaa'ifta ah waxaa la yidhi waa laydiin baneeyey wاlmuxsanaatu min almu'minaat wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuhuna ujuurahuna ma shay lagu gaaloobahayo ilahay inoo bannayn lahaa hadday gowracu iyo guurku gaalnimo yahay masalaة اlwalaa walbaraana uu asal u yahay ma gowrac yahuudiya nasaara la bannayn lahaa hawshaa iska ilaaliya masalada gowrac iyo guurku waa masalo gooni u tuman alwalaa walbaraana waa masale hiille iyo nuso iyo mudaahara khusaysa sidaa darteed muslimiintu waxay isku khilaafeen majuusigu iska daa yahuud iyo nasaaro majuusi dabcaabud ah yaa bismi wallahu akbar neef ku gowracay maxaalba mise waa xaaraan nin waxay dhaheen waa bakti lamana cuni karo maxaa yeele yahuudi nasaari nasraani ma aha muslimna ma aha nin waxay dhaheen mar hadduu bisanka u qabtay sidii muslimiintana u gowracay waa la cuni karaa wadayilu qawluhu tacaala bay yidhaahdeen wamaa lakum anlaa taakuluu mima dakura sm اllahi calayh walaa taakuluu mima lam yudkar sm اllahi calayh wainahu la fisqun naftan iyo xakowdan khaaliqi abuuray bisinkiisii haddii lagu gowracay loona cuskaday sanam iyo taaquud iyo nusubna aan loo gowracin waa maxay waa xaal bay yidhahdeen ayaddana caddays naskaa qur-aanigay ku dhegeen rag baa sidaa ku tegey abu thawr baa ka mid ah fuqahadu waxay isku khilaafeen murtad mushrigahoo diinta ka baxay laakiin asagoo aan aaminsanayn inuu diinka ka baxay kuguha dhex jira qolyaha hadda laisku hayo ayaa sidaad wax u gowracto u gowracay soo qabo qolyahan waaniyiinta qubuuriintaan u naqaano mid ka mid ah yaa yidhi bismi illaahi allaahu akbar neefkiibuu gowracay waan ku martisooray buui neefkaa ma baktiba mise waa xalaal culamo badan waxay leeyihiin waa xalaal maxaa yeelay walaa takuluu mima lam ykun smlahi bisinka ilah baa loo qabtay ilahina wxu wmaa lakum waa laysku canaantay anlaa takuluu mima dukura smillahi calayh waqad fasala maxaa idinka maqan bisinka ku cuna haddad tira kan waa mushrik waxaa lagu leeyahay yuhuudigu soo mushrik ma masagaa muslim ah ittakhaduu axbaarahum warubbaanahum arbaaban min duuni illah wa qaalat alyahuudu cusayru bnu llah wa qaalat inasaara almasiixu bnu llah yaan mushrig ahayn ya bani israiil acbudullaha rabbii warabakum inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayh اljanة wamawaahu الnaar wma lلظaalimiin ma nasaari yuhuudba muwaxidiina ood casar gaalowdo mise waa mushrikiin waa mushrikiin waa kafaro diinka ilaahay ka baxay haddaba gowracdu guurkooda muxuu ku bannaanaaday gowracdu guurkooda wuxuu ku bannaanaaday kitaab iyo diin bay leeyihiinoo dhaqanka muslimiinta waxu gowracaan bay waxu gowracdaan haddaysan sidaa ahayn ka warran yuhuudi hadduu doofaar inoo gowrac ma cunaynaa ma dhahaynaa alyowma uxila lakum اطayibaatu way dhammaatay wa طacaamu اladiina uutuu lkitaaba xilun lakum yuhuuddu hadday bakti inoo gowracdaan neef dhintay oo fuure bay dheheen dhag ka siiyeen cuna maxaa waa dacaamkaani waa cunaa cunay ku dheheen doofaar bay inoo gowraceen ma cunaynaa maxaa yidhi waa ahlu kitaab ma dhahaynaa waxaa dihi maya shaygan sidiisaa loo xarimay ha yuhuudigu marka dadka waxma dheeray iyo nasaaniga wuxuu dheer yahay uun gaalada kalean ujeedaa qaabka wax u gowraco unbuu kaga duwan yahay culamaa qaabka u taxliiliyey aayadda ancaamna ku dhegay middan maa'idana ku yidhi mafhuum wey waxaad xujaysanayso oo mafhuumu laqab ah niman waxay dhh yuusan noqona xataa mafhuumu wasfin weeye mafhuum baa meesha ka yimid cumuumkiisaa daliishan cumuumkaana naska aayatu ancaam baa ka hor yimid marka laa xujata fiih masaladu masale shaa'ika ah oy fuqahadu ka hadleen oo laysku hayo wey waxaa laysku hayaa waa xaaraan iyo xaaraan ma ah waa xalaal iyo waa xaaraan ee layskuma hayo ninka cuna waa gaal qolya hadda meesha waxay ku leeyihiin haddaad nimankaasi kufriga ku dhacay ee sida muslimiinta wax u gowra gowracodaa cunta mushrik baa tahay leanna waxaad ku dhacday shirku اlwalaa'i qolyaha iska ilaaliya masaa'ilkan yaan laysku khaldin yaan laysku khaldin anu soo gudba marka masaladii wahaabiyada waa takfiir اmujtamacaat irbadaha yarka inta aan kaga tago masalada inay qaabkaa tahay oo murtadka muntasibka ama mushrika muntasibka gowriciisu uu sida muslimiinta u gowracay laysku hayo khilaafi tahay waxaad ka muraajacayn kartaan gowracaan ka hadlay waa gowracaan loo gowracna asnaamta iyo ilaahay khayrkii xoolahan caadiga la gowrace kawaanahan ka hadlayna axkaamu lqur'aan liljasaas mujaladka labaad sabxada konton iyo afraad iyo sabxada lix boqol labaatan iyo afar alawsad libni mundir mujaladka tobnaad han boqol toban iyo toddoba almuxalla libni xasm mujaladka sideedaad boqol lixdan iyo afar waxaad kaloo ka muraajacin kartaan kitaab uljihaad baxti dheer baa isna ku jira fii baab iljizya markuu marayo mushkil aahar litaxaawi afar boqol toban iyo shan mujaladka lixaadna waad ka fiirin kartaan markaan usoo gudba aima dacwa najdiya ama qolyaha wahaabiyada loo yi loo yaqaan magaca wahaabiyada ah dadaan muslimiin baa marka hore noo bixiyey waagi dambe muslimiin badan ama dad islaam sheegtaa magacii qaatay waana laga dayn waayo waa lanala daba istaagay waagi dambe waan iska qaayibna dhibba ma laha haddii la iska dayn waayey sheekha aad noo tiirinaysaan baan dhib aanan ku ogeyn bimacnaa nisba ilaa maxamed cabdiwahaab lanna odaygii sheekha aabbihii ahaa bay la aadeen hadday run sheegahayaan may sheekha laftiis noo tiriyeen oo ina dhahaan almuxamadiya way ka halaabeen ma rabaan muxamadiya haddaan noqono hawsha way ka halaabaysa marka xaggay noo tureen xagginala aadeen dhibba malahadi <laughs> waxba cunaysa ma jiro a'immadu ah, waagii dambe markay arkeen magacaa la iska degayne atuxfa asaniya muxuu ahaa liطaa'ifa alwahaabiya la baxeen kutub badan ba intay qoreen magaca waliba u bixiyeen oy radiyeen dadkii xumaantaa waday masaa'il badan ku radiyeen magaca ka carar mayno qolyaha wahaabiyada ah takfirulmujtamacaad wadaaddaa isku daya inay ka leexiyaan mujtamacaad hadda waxaan u jeednaa bulshooyin meelo degan ha badnaadeen ama ha yaraadeen ummadda oo dhan aha takfiiriye ma jiro ummadda markaan u jeedno ummatulijaaba oo dhan maalinkii nabiga la soo saaray ilaa yowmin hadaa wixii islaani addunyada soo maray nin kulli takfiirinhaya miyaad aragteen wuxuu yihi cabdilaiif eh, markuu ka hadlay kitaabi misbax alaam ma jiro buuhi xataa maariqiin dawaa'if iyo casri iyaa laga hadlaa buuhi laakiin nin qaba ummaddu waa laba qayb ummatu dacwa waa gaal iyo islaamba wixii nabiga loo soo diro dhan baa loo jeedaa ummatu ijaabana waa intii nabiga raacday cusuur iyo bay leedahay iyo zamano kolba zaman la taagan yaha baa la qiimeeyaaba mooyeene nin odhanaya xilliga hadda anu aan taagana laga bilaabo ilaa nebi maxamed kulli waa gaalo miyaad aragtay idinku taa iyadoo ma jirto khawaarij baa u daraydoo yay ka soo bilaabeen sayidina cumaan dowladdiisii qaybihii dambe iyay ka soo bilaabeen soo maydan garan ayib baashu taa hortaa la ogaado alama dacwa najdi markaan usoo dego dhowr qodob masaa'il dhowr ah mujtamacaadkii bulshadii ay ka soo dhexbaxeen ee sheekhu diinta ugu yeedhay asaga iyo xertiisii ilaa yowmina haada arrin ay oysan weligood ka noqonin baa jira xaggana la isku dayaa in laga leexleexiyo si dhakada looga saaro hawsha ayada ah sayid qutb iyo abucala mawduudi shukri axmed mustafa wadaaddo dambe oo tolla-aanshow u baaba'ay ayaa baasha madaxa laga saaraa wadaadihii soo bilaabay ummadoo dhanna oogu daraa dhaqanka halkaa maka la marayana waa laga leexdaa oo wahaabiye ah waataan ku idhi hawsha in la farfaara lama jeclo dad ahlu qiblo ah oo islaam sheeganaya muujisanaya kufriyaad kalena ku jira hala takfiiriyo wahaabiye cidna kagama daro waxaan looga darayn laba dhinac dhanka koowaad waxaa weeye wadaadaha kale waxay iskaga badnaayeen khawaarijta marka laga soo tago inay afraad xukumaan ama dadba xukumaan ama dawaa'if xukumaan laakiin aysan ku darin aljihaad fii sabiili illah wahaabiyuhu waxay isku dareen takfiirin bulshooyin mujtamaca dhan ay takfiiriyaan iyo iyagoo ku jihaada oo jihaadkooda u bixiyay dagaalkoodii khazawaad khaniimaysto xoolahoodii waxaa le wahaabiyo maxaad gabdhaha iyo haweenka iyo carruurtana u qafaalan weydeen waxay dhaheen wa min usuulina annahu laa sabya fi اlcarab dadkan la dagaalan carab bay ahaayeen bay dheen carabna in la qafaasho ma qabno usuushaday ka mid tahay waabiyada usuushada ma baan u malay sheekh cabdalla sheekh cabdallah bn moxamed bn cabdilwahaab oo la sheegay inuu yahay wahaabiyo wadaadka ogu degan ee ogu muctadilsan lagu carara marka la raba in wax la leexiyo waa sheekhu dhalay wey maxamed baa dhalay markuu sheekhu dhintayna waa ninkii u istaagay inuu aabbihii jagadiisii matele ka raamsado wadaadka iska lahaa way almukafiraat alkalimaat الnaafica fi mukafiraat alwaaqi xaddi horaan akhrin jirnay risaalo uu qoray baa jira waagay wahaabiyadu yimaadeen kun laba toban iyo sideedda ay maka yimaadeen ee la niqaashay ee wahaabiya ay kala baxeen ummadihii kale risaalo uu qoray baa jirto layidhi bal waxaad aaminsan waa idinku waran wahaabiyi ka sii fadhi buu kaga sii risaalo aad u qiimo badan weeye waana risaalada keliya ee caddaysay usuul wahaabiya waxay ka diindhigato iyo waxay qabto fi lfuruuci walictiqaadaat wa usuul masaail risaala u qiimo badan wey haddii ilaahay janis siiyo oo nafti mar inaan akhriyan isku dayaya insha allahu tacaala wahabiyadu marka takfiirulmujtamacaad ayagaa ogu ba-an marka laysku daro xugum iyo seef wada socda maxay isku dayeen wahabiyu alxukmu maca sayf alkitaabu wasayf bay israaciyeen birtayna ka asleen wixii ka hor yimid ee qaadan waayey dacwadana la gaadhsiiyey xoolahooda bay khaniimaysteen faygay ka bixiyeen baytumaal bay ka sameeyeen waa lagu kala baxay sheekabarley socon mayso kale saddex qodob oy wahaabiye ku dhuntaan aan kaaga saaro saddex goday galaan oo markay rabaan wahaabiye inay ka difaacaan hawsha ayada ay ku dhuntaan aan ka fudhiyi sidii jiirkii qodobka koobaad annagaa kusoo geban jiray laakiin baashu waxaa weeye cacay dhaaftee geeska qaba wey qowlkoodu waxaa weeye waxaan ku gabbannaa markaan rabna inaan wahaabiyada ka difaacno takfiru mujtamacaat waxaan ku gabbannaa dhowr laba qowlou sheekh maxamed abdiwahaab leeyahayoo waidaa kunaa laa nukafir man cabada sanama aladii calaa cabdiilqaadir wasanama aladii calaa axmed albadawi siaan u takfiirinaynaa ninaan loo soo hijroonin ama hadalka dheerada garanaysa waa ku gabbannaa waxaan leenahay sheekh maxamed cabdiwahaab waa muctadil waaka waa wadaad fiican maxaa yeelay dadka wuxuu ugu cudurdaarayaa jahli mushrikiin qubuur caabudahay oo sanam caabudayo oo cabdiqaadir caabudahayo axmed albadawi caabudahayo ayuu xataa uusan tagfiirinaynin godkaa ida anfici ma waxuu idin anfacaynin sheeme cabdiwaa wuxuu qabaa mushrika jaahilka la tagfiirin mahayo laakiin loo xukumaya islaam hawshaa fahad ha ku gabadhna godka kuma anfacahayo wuxuu guhi sheekhu tagfiirin mayna kuma dhihin waxaanu xukumaynaa islaam waddo u dhaxaysaa jirta wahaabiyadu bayn alxukmi biاlkufri wاlxukmi biاlislaam waxay ku leeyihiin ku takfiirin mayno laakiin kuu xukumi mayno islaamnimo ogaada yaa laydan gaadi godkaa wahaabiga gala ka fudhiya soo heli maysaan wahaabiye ku tiri jaahil mushrig ah waa muslim ma soo helaysaan laakiin waxay ku leeyihiin jaahilka mushrigee qabriga caabuday laa nukafiruhu xataa taquuma calayhi اlxuja xataa yubayina lahu wahaabiyo intaydan xujada ku oogin jaahilka mushrika muxuu yahay muslim mahay ku ma kaafir baa maya ma muslim baa maya warkaa inaad fahanteen baan u malay sidaa waxaa u caddeeyey ardadii sheekha iyo oo ka mid yahay xamed munaasir dura saniya ku jirtaa su-aalaadkii la weydiiyey markay maka yimaadeen iyo doodii ka dhacday maka ayay ku caddeeyeen waxaa cadeeyey cabdulaahi ibnu muxamed waxaa cadeeyey xusein ibnu muxamed waxaa cadeeyey wadaadkii la odhan jiray asaguna muxuu ahaa xasan inuu ahaa jeclahay ardadii sheekha iyo wiilashiisaba way caddeeyeen waxaa caddeeyey cabdulaiif kitaabkiisa minhaaj tasiis fii kashfi shubihi daawuud ibnu jirjiis miyuu ahaa wuu ku caddeeyey iska ogow buuhi jaahilka mucridka ah iyo midka macduurka aba agtaayadu kaafir kama aha xataa tuqaama calayh اlxuja wamaca dalika ma aha muslimna ma aha muslimna ma ah see islaam loogu xukumi buu guuri wahuwa mutalabisun bishirk iska oga godka ayaan la idiin gelin hadda kahor baa lagu soo dhuunta laakiin dabayshii baa say u waday u waday meeshii ciiddo dhan way qaata meel lagu gabada ma jirto waad fahanteen baan u malay godka labadee lagu dhuunto waxaa weeyaan waxba aan kuu taraynin walaa nukafiru الnaasa biاlcumuum صaxiix alwahaabiya laa tukafiru الnaasa biاlcumuum maxay oga jeedaan majmuucaة الrasaa'il walmasaa'il bay ku caddeeyeen sulaym bnu saxmaan baa ku caddeeyey kitaabkiisa loo yaqaan minhaaju ahli اlxaq wاlitibaac fii mukhaalafati ahli اljahli wاlibtidaac takfiru الnaasi biاlcumuum waa maxay waa takfiru الnaasi biاlcumuum min duuni farqin bayna اljaahili wa غayr اljaahil bayn اladii uqiimat calayhi اlxuja wa bayna man lam tuqam calayhi اlxuja kaasaan diidannahay oo waa takfiru الnaasi bilcumuum oo maxaa takfiirisaan ninka xujada ay ugu caddaatay ama lagu ogey yaad u cudur daartaan midka xujada aan lagu oogin haddii aad korka ka qabato nin xujada lagu oogay iyo midaan lagu ooginba aad israaciso waa maxay waa khata cinda alwahaabiya waana takfiru الnaasi biاlcumuum hoos u dego waxaad tidhahdaa qolyahan xujada lagu oogin wahaabi maxaad ka aaminsantihiin gaalna ma aha muslimna ma aha gaal ma oo waxay u jeedaan wuxuu ihi sheekhu yaa takfiirsabale waxaan takfiiriyaa man carafa diin alislaam uma bacda maa carafahu caanadahu wajaxadahu wasabahu dadkaasaan takfiiri shacaab abdiwahaabi xertiisu ma takfiiriyaan ilaa man qaamad calayhi اlxuja islaamnimona ooma xukumaan nin mutalabis bishirki iska ogaada marka la isqabadsiiya ma muctadilaad noqoteen ruuxu gaalna ma aha muslimna ma aha waxay dhaheen waxaa jirta meel u dhaxayso ahlulfataraat baa jira muctadilana ma nihin dadkana takfiirin mayno ilaa aan xujada ka ogno islaamnimana u xukumi mayno nin ku sifaysan bidid اlislaam binaqiid اlislaam oo shirki ah godkaana yaan laydinku khaldin godka saddexaad walaa nukafiru الnaasa bidanni daniga maxay oga jeeda haddaa idin soo sheega waa maxay ninka islamnima ka muuqata waxaadna malaynaysaa inuu gaalnimo qarsanayo ama uu gaal yahay danigaana wax laguma qabto saddexdaa god oo lasku tala lagu dayo in lagu difaaco wahaabiyo yaan lagugu gaadina iska ogow marka markaan usoo gudbo hawlaha wahaabiyo lagu eedeeyey ee aada looga qayliyey ee mukhaalifiintooda khusuumtooda ay ka qayliyeen way badan yihiin aan khulaasa ka keeno habeen dambe kelimadu wax yaroo ka hadhi doonaan u dibdhigi doonaa laakiin caawa inta badan aan soo gebagabeeyo wahaabiyo waxay qarireen qodobka khatarta ah dhegaysta hadda waxay qarireen ay ku caddeeyeen kutubtooda ninka raba wuxuu muraajacayn karaa quratu cuyuuni اlmuwaxidiin في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين للمجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب كمراجعية wuxuu ku cadeeyey keligii ma aha waxaa sheekh cabdullah ibnu maxamed baa ku caddeeyey rasaa'ilkiisa iyagoo dhan baa sharxa laga soo bilaabay wahabay yidhaahdeen quruuntii mufadalada ay wixii ka dambeeyey qarnigii saddexaad iyo wixii ka dambeeyey ama afraad calaa khilaafin bacda alquruun almufadala dadkii joogay intaana soo maray agarkoodu ma aysan fahmin bay dheen manaynan garanaynin macnaa laa ilaaha ila allah ereygaas intuu leeyahy waad fahanteen baan u malay ma gar baa mise gar ma aha waan ka hadli doonaa insha allahu tacaala laga soo bilaabo quruuntii mufadalada ahayd wixii ka dambeeyey qarniga afraad wixii ka dambeeyey dadkii soo maray culummo iyo caamaba ilaa la soo gaadhay shimxa cabdiwahaab dadkaas badankood maysan fahmin e macnaa laa ilaaha ila allah ereygaas erey lamida kama keeni kartaan sayid qud kama keeni kartaan he shukri mustafa kama keeni kartaan sheekh maxamed cabdiwahaab cafwan sheekh maxaan rabaa abcal mawduudi baan rabaa iska badaayay imaamkii wahaabiyada shekh maxamed abdiwahab raxmat ullahi tacaala calayh yaa wuxuu leeyahay وأنا أخبركم عن نفسي والذي لا إله إلا هو لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك فمن زعم من علماء العارض قبل روي أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت دعوة كوروي أو زعم أن من مش أن مشا... أن عفوا أو زعم من مشايخه أما مشايخ دي كلا ولاد كابا أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ونك رين قوم بنا عالمك أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد لا علماء العارض ولا غيره أجل منه وهذا كلامه ninkii xilliga u aqoon badnaa ee caalimubilaadka ahaa iyo warkii soo guuray inuu yahay jaahil bimacnaa laa ilaha illa hadduu cabdullahi ibnu ciisa halkaa fadhiistay maxaad moodaa weeye inti kale sheekhi baa kule anugu iska daayey culummadaydi iyo cid kale iskaba daaye xilligaa ka hor ma jiray cid taqaana macnaa laa ilaaha illa allah wa macnaa addiin alislaami alxaqiiqi ayb hadalka sheekh wuxuu ku qoray durar sariya mujalladka tobnaad sabxada konton iyo koobaad hadalaha wahaabiyadu usuushun baan kuu sheegay maraajicdanaan iska soo gaabsadaa laga yaabaa masaladaa way qabaan wayna qarireen laakiin waljadiiru bidikri waxay ku daraan iyadoo sidaata anagu agarkan ka hadalay qarni walba lama waayaynin fardi iyo afraad iyo ta iyo koox yar oo e, taquumu lilaahi bixujatihi ila daa'if muslimiinta lagama waayo si walba qurbadu u badato ilaa xilli la gaao muayan ili dambo mucayan laga gaari doono muslimiintu baadilku ha ku bato shirkigu ha baaho bulshada ha saytareeyo laakiin la waay maayo dhimbil shidan iyo if yaroo baxahay intuu doon baa la ekaadeen ayb taa marka waa in lagu daraa hadalka waxay ka hadlaayaan aar bulshada badankeed bay ka hadlaayaan masalada kaley qabaan qodobkii horena waad fahamsantiin bay la tahay waxay qabaan ana man laa yacrifu macnaa laa ilaaha ila allah kaafirun biijmaaci اlmuslimiin haddaad tidhi qarnigii quruuntii khayrka badnayd wixii ka dambeeyey ummadda badankeed ma aysan fahamsanayn macnaa laa ilaaha ila اllah wa macnaa diin alislaam ma aysan fahamsanayn xaggana aad ijmac soo guurisay ah ninkaan macnaa laa ilaaha ila اllah garanaynin waa kaafirun biijmaaci اlmuslimiin meesha maxaa ka soo baxay gar allay taqaanaa ila hadlo oo meesha maxaa ka soo baxay dadka akarkoodu inaysan muslimiin ahayn laga soo bilaabo quruunti qarniga afraad ilaa laga soo gaadho qarnigii labiyo tobnaad ee sheexan cabdi raxmat ullahi tacaala calayh hawshaa ma ka keeni kartaan wadaadaha iska fuushaan iska caydhsataan ee tolla-aanta inaad ifahanteen baan u malay wadaadahan ka hadlay waad fahanteen waa kuwama shukri mustafa iyo sayid qudbi iyo wadaadkii bakistania masiiinti buu sheekh horta ahaa asalkiisaan rabaa adugu adaa ahaan jira nimankaasi bakistani aan rabaa hindii dhashiis iga daay wadaadka waa bakistani hadalkaas ijmaacaas waa runtood ana man laa yacrif macnaa laa ilaaha ila اllah inuusan muslim ahayn xaqiiqatan xukman ma aha ogow ha ku khaldami waxaa weeye waa kaafir biijmac اlmuslim waxaa soo guuriyey sulaym bn abd sulaym bn cabdallah شharxa kitaab التwxiid fi taysiir caziz الxamiid waxaa soo guuriyey cabdالرaحmaan fi kitaabi fatح الmajiid kayrkood baa soo guuriya ibnu qudaama soo guuriya waxaa soo guuriya ibnu jariir aطabri ibnu xasan baa soo waa runtood wey taasi wax laga murmi kara ma aha ayb labada qob waa isku qabateen bay la tahay hal qodob markaan marayna yaan la khaldin ruuxa hadduu laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuululah yidhaahdo shuruudu laa ilaaha illaa ee toddobada ama sideedda ah ha ku khaldamin qolyaha ku khaldamay ummaddu ku aafeeyey ruuxu mar hadduu ashahaato tawxiidsado daahirkiisaasaad kula dhaqmi islanimaad u xukumi haddaad tirada maya horta ma tawxiista haa sug waa inaan kaa helo alcilm almunaafi liljahl o alyaqiin almunaafi lishak muxuu ah kii kale asidq lmunaafi lilkadibi alikhlaasu اmunaafi lilnifaaq horta aan kaa tiriyo aan kaa soco kulli waxba kama jiraan hasku khaldin islaamka xukmiga ah iyo midka xaqiiqiga ah shuruuddaa toddobada waxay u taallaa ruuxa islaamnimo loo xukmi adduunka aakharana jannada geli naarna aan taabanaynin ee mukhliska saadiqa ee muminka dhabka ah ama almuslim fii axkaami dunya waxaa kugu filan inuu ruuxu laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuululah yidhaahdo xaggana aadan ka ogaanin ma jaahilba ma caalimba ma ogid ma munaafiqba waxaa warba ooma haysid shuruudda intaad ruuxa u qaadato qalin tig baan kaa saari kow tig hawshaa iska ilaali waa hawshii waa hawshii maxamed bin cusmaan ha ku baabi'i waa waxaan waxba ka jirin ha isku khaldina islaamka xaqiiqiga ee munji min alkhuluudi fi الnaar iyo islaamka xukmiga ah munaafiqu laa ilaaha ila اllah muxamadun rasul haduu yidhah adduunka muxuu yahay adduunka waa muslim wa min annaasi man yaquulu aamana biاllah wa biاlyowmi اlaakhiri he wma hum bimuminiin labadaa ha isku khaldina ruux haddii inta aad ka hesho waxaa tara soo dhow walaalkay baa tahay soo fadhiiso diinta markaa u sharax salaad baa lagaa rabaa sidan weey cudur kale ilaa uu soo baxo naaqid kale iyo balaayo kale adu aad aragto ha qodqodin ruuxa intaa kaga kaaftoon muxuu ku yidhi cbaad bn qurs aleyثi khwaarij atarduuna minii bima radya rasuul اlahi minii xiina ataytu wa ana mushrik intaasaa lagaa rabaa kadib ummadda waad bari diinta waad gaadhsiin laakiin qalin baa la qaadan ilaa shuruuduna lagaa saxo ma tihid wadaad soomaaliya iska ilaaliya waa lagu afoogaa ayib islaamka xaqiiqiga ee xukmiga iyo midka midka midka xaqiiqiga iyo midka xukmiga isku khaldina labadaa iska ilaaliya masalada saddexaad ee wahaabiye ay qabaan horena waan soo tilmaamay godki saddexda god markaan kaa saarahaya baan soo sheegay jaahilka mushriga ah ee dacwa tawxiidiya najdiya aysan gaadhin laysa bikaafirin walaa muslimin bay qabaan hadduu dhinto asagoon xujada lagu oogin looma ducayn karo istikfaar loo weydiin maayo looma udxiyaysan karo wax sadaqaa qabuurta muslimiinta lagu dari maayo axkaamta maxaa la siinayaa fi adduunka axkaam kaafiriin baa la siin asagu weli la xukumay inuu kaafir yahay la soc illa waa jaahil sidaana kutubtooda ku caddeeyeen wayna ku faahfaahsan tahay masalada afraad ay qabaan hawshaas kama haysaan wax la mid ah shukri mustafa iyo sayid qudbi iyo wadaadkii bakistaaniga almustalaxaat alarbaca iska lahaa qodobka afraad waxay qabaan meelaha iyagu ka taliyaan bulshada ku nool waxaa u badan baydha islaamnimo ninkaan ku ogaana gaalnimo mooye meelaha kalenan ka talinin waa xaggee waa dhulka islaamka oo dhan la socda hadda intii yaree dirciyi annagu aan joognayn haddaan wahaabiyanahay oo iska intaa yarta goofka yarka ah mooyin inti kale yaa ka taliya inti kale waxaa ka taliya dawla cumaaniya alkhilaafa alcumaaniya alcimlaaqa ka talisa waxaan bariga dhexe iyo waxaan waagaa ma jirin soomahod afrikada galbeed iyo xisaabahan waxba kama jirin waxaasoo dhan yaa ka talin jiray waxay wilaayada hoos taga dawla cumaaniya dadka dhulkaa ku nool oo dhan waxaa haalib ah walaslu fiihim waa maxay cadamulislaam inaysan muslimiin ahayn goofka anagu ka talinana maxaa asal u ah islaam ninkaan ogaan inuu gaal yahayba mooyeen dadkaa kale ararkawaaga ana waxaa asal u ah ama haalib waa fiihim cadamu اlislaam ilaa man calimna islaamahu biyaqiin kutubtooday ku caddahay aniga hadda kor idinka soo guuriyey minhaaju ahli اlxaqi wاlitibaac sheekh sulayman bnu saxmaan kadibna markuu rashiid ridda arrinkaa qoonsaday haddana tacliiqaad dheerba ku radiyey kitaabtaa waa la faafiyey weli waxaa taxqiijiyey wadaad jadiida oo jadiid aad u jecel yihiin oy waayeysayeen ay dhaheen laysa fi الriyaad salafiy waaxid ilaa cabdisalaam barjas isagaa taxqiijiye waana salimhaya waana halu saxan haddii la arkay in yaroo xoogow yar cumuum uu ku jiro hadal sayd qudbina balaayaa ka dhici waxaa kitaab laga qoray wadaadka miskiinka la caydhsaday hawsha ayada waxaan ka hadlayaa masale takfiir almujtamacaad weli ooma gudbin sayd qudbi howlihiisa isqudbi howlaha kale lagu haysto waxaan ka hadlay waa labada masale takfiiru bilmacaasi iyo takfir mujtamacaat yaa la degdegin oo la odhani wadaadku wuxuu yidhi sayid qudbu waxaaba timirhe juluq hala siiyo ila beryaha balaayaa ba lasku sii daynayaa hadalka asagaa minhaaju ahlilxaqi ka firiya safxada toddobaatan iyo sagaalaad tacliiqaadka gooni u daabacana asaguu leeyahay uu ku radaysay rashiid hildana waaba gooni u daabacan yahay sulaymaan kharaashiga taqaana hadda yaa taxqiijiye waa yaallaa hawshaasoo dhan marka waa hawla ay qabaan waxaa ii soo hadhay oy qabaan masalada shanaad ah bilaadan ayaga bilaadooda ka ahayn meelaha iyago ka taliyaan bilaadan ka ahayn waa daaru kufrin lianna ama markaan soo gaabinno daaru islaam ma aha kufriga aan iskaga leexanabe daar islaam ma aha lianna daartu waxay raacdaa kolba dadka ku nool dadka ku noolaa ah haddaysa muslimiin noqon waayeen daartu maxay noqon waa beled aan beled islaam ka ahayn ayb xataa ay ka niqaasheen wadaad xataa yii maka aan ka reebno oo yidhi maka iyadu daara kufrin ma aha wixii ku dhacay waad akhriyi kartaa wadaadka la yidhaahdo eh, xamed ibni catiiq ayaa wadaad ayaa ka tirsanaan jiray xuseen makhduub la odhan jiray yaa wuxuu war maka aan ka soo reebno hadda way roon tahay dad muslimiinoo fiicanna way joogaan balaayo kalena way haysatahay laakiin ayadu bal ka daaye wuxuu yidhi jaahil baa tahay mat maka iska daaye meel walba oo mushrikiin jooga ayaguna ay ka taliyaan daar islaam ma aha ka akhriya kitaabkiisa hidaayat ariiq fii fataawa wa rasaa'il asheekh xamed bn catiiq ka akhriya iyadoo faahfaahsan bay ku ku garan kartaa su-aashii la weydiiyey abnaau sheikh iyo culummadii reer najd ee la yidhi beled oday laga caabudo ama qabri laga caabudo ama muxuu ahaayey ilaahay keyrkii laga caabudo beledka asagaa ah ma beled gaalaha mise waa islaam waxay yidhaahdeen ma hore mise hadda hadda waxaa jirtay dacwadana way faaftay meelo badan baa laga soo sheegaya khayr ilaa waxaa naloo soo sheegay soomaaliya iyo afghanistan ba inay joogdo jamaaco dadka ugu yeedha xaqa yaan la degdegin bay dhaheen in bilaadda lagu xukumo kufri bacda ma ntasharad dacwat tawxiid intii ka horreysa maxay ahayd intayn faafin maxay ahayd wadaadow reer magaalnimada iska daayo runta sheego oo waxaa tiraan wahaabiya iyagaa ka daran sayid qudbi iyo wadaadihii aad haysateen dhankaa marka la fiiriyo uma gudbin weli wahaabiye hawshaa ma garba mise gar ma aha waxaan ka hadlahayaa tuhmooyinkaas sugudoodii baan ka hadlahayaa waa idinku dheereeye aan gabagabeeye wadaadka <clears throat> la yidha eh, masalada waxaan marayaa cafwan lixaad lixaad waxay isku khilaafeen dadka mushrikiinta ah ee dunida dhooban ma murtadiin baa mise waa kufaar asliyiinay dheheen waa markii dacwadii faafta la soco ma hadda kufaartu waa markii dacwadii faafta meel walbaba gaadhay warkooda la maqlay xaggana la diiday jihaadkuna markaa uu aloonsan yahay khasawaadkuna ay bilowdeen khaniimadoon la daldalhayo yo waxayna dadkaani ma kufaar asliyiin ahaa mise waa murtadiin hadda ka hor islaan ahaan jireen kadibna way ridoobeen mise weligoodba tawxiid ooma ansixin laba qowl bay ka leeyihiin waxay u badan yihiin inay murtadiin yihiin muslimiin bay ahaan jireen kadibna waa ridoobeen nimanna waxay dhaheen maye waa kufaar asliyiin rag baa ku tegey xamed uu ka mid yahay cafan xamed ibn naasir ibn macmar ka mid yahay waxaa sidaasoo kale qaba sancaani risaaladiisi waa aragteen tatiiru lictiqaad rag baa sidaa ku tegey iska ogaada hadda marka baxdiga noocaasa dadku ma kufaar asliyiin ah mise waa murtaduun oomaysan bixin reer sayid qudbi iyo tolkood hawshaas iyagu mujtamacaad jaahiliyaay ka hadleen mujtamacaadku inay jaahiliya yihiinna wahaabiya o dhan way qabaan cabdulahi bn sulayman baa rasailkiis ku caddeeyey cabdiraxmaan ibn xasan baa qurd muxuddin ku caddaynaya bal wuxuu leeyahy jaahiliyada hadda aan ku jirro way ka daran tii subanuhu uu soo gaadhay marka jaahiliyada shucuubta ku xukumeen lama idlaaqi karo sheekh ibnu baaz iyo xamed muxuu xamed maxamed xamed alfaqi baa qaba shucuubta hadda joogta xilligoodii waa konton sano ka taqriiban mise lixdan sano inay tahay shucuub jaahiliya marka jaahiliya jaahiliya aan laidinku baasho waa soo wada maray hadda laakiin haddaynu xisaabtamayno waa inoo dambaysa hadda xaalkeedu waa xaal kale masalada sideedaad aan kaga baxaayo waxay gaadheen aima dacwa najdiya inay yidhaahdaan ninka aan dowla cumaaniya gaalaysiinin waa gaal iska daa ayada jooji warkeeda jooji alkhulaafa cumaaniya islaamiya maa allah maa sha gaal baa tahay ma kuwanaaba muslimiin ah halkaasay gaadheen hawshaasi hal naqli baan ka soo guurinaya keliya cabdullahi bn cabdilatiif ibn cabdiraxman bn xasan baa la weydiiyey qadiyadda ayada wuu ka hadlay wuxuuna yidhi man lam yacrif kufra اdawla iyo alcuثmaaniya walam yufariq baynahum wa bayna albugaad min almuslimiin lam yacrif macna la ilaha ila اllah fain اctaqada maca dalik ana dawlaة muslimuun fahuwa ashad waacdamu whada huwa الshak fi kufri man kafara biاllah waashraka bihi waman jarahum waa caanahum cala lmuslimiin muslimiinta waay wahaabiyu biayi icaanatin fahiya riddatun sariixa iska wadaaba haddii wahaabiyo dol cumaaniya o dagaalamay aad dol cumaaniya u hiiliso maxaa tahay kaafir geesa waaweyn ayaduna waa kaafirad geesa waaweyn bal maadan fahmin macnaa laa ilaaha ila اllah marba haddaad mooday dowla cumaaniya aad moodahe aad muslimiin mooday dura saniya mujalladka tobnaad ka fiiriya afar boqol labaatan iyo sagaal tadkiratu ulinuha walcirfaan mujaladka koowaad boqol sagaashan iyo shan mashaahiru culamaa'i najdin wakayrihim sabxada boqol iyo toddoba haddaad doonto risaalada sheekh naasir alfahad ee loo yaqaano mowqifu aima dacwa najdiya min addowla alcumaaniya akh risaalo dhan weeye ninkii gaalaysiin waaya meeshay la mareen wahaabiyo usuushaa sideedda ah oo culculus wadaaddii la caydhsan jirayna ama ka daran ama lamid ah ayaa laga hayaa khulaaso yar iyo gar garamid la garamiyo wadaadaha iyo waabiyo iyo habeen dambe insha allahu tacaala wallahu aclam wasalam alaikum raxmtullah barakaatu